وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعد قال رحمه الله تعالى باب الصفوف في صفوف بابها صفوف وجمع صفية أراد الغير صفوف صعاد جمع مركي waxaweye dadku ay jamaca tukanayaan way safaan waana min kamaali salaatiljamaacati weeyaan asal ahaanteeda waa in waajigiisa la sigo laakiin haddii markaa la sigi waayo salaada way ansaxaysa laakiin dembi kalaa lagu dhacay nabiguna sala allahu alay wasalam wuxuu yihi xadiidka saxiixu muslimka xudeyfata ibnu yamaan wuxuu yihi nabiga wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam فضلنا على الناس بالثلاث جئنا صحوفنا كصفوف الملائكة وجئنا لنا الأرض كلها مستدى وجئنا تربتها لنا ظهورا إذا لم نجد الماء بك سبحانه وصحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحيره بك وحنا لغافة دري سبح أرهوات كي صحوف تولى وحنا لغافة دري صدح صحوف الملائكة وخلافة dhowrkana ilaahay subxaana watacaala wala masaajidii nooga dhigayo iyadoo bay salaada nagu qabatay aan ku tukanaynaa dhinkana ciidana ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga dhigay iyadana markaas waxaweye dhulka ciideedana wuxuu nooga dhigay markaas daahir markaan biyeeynadu nabiguli sala allahu alay wasalam kaa nabiguu cadeeyey wuxuu yidhi alaa tasufuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaad safateen sida malaa'igta ay u safanayaan rabbiga lafteeda haasaa waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay wakayfa tasixu almalaa'ikatu cinda rabbiha malaa'igtu sideeday rabbiga lafteeda u safataa nabigu yihi sala allahu alay wasalam yutimmuuna assufuufa alawala yatanaasuuna fi safi safa safku ka horeeyana waa dhammaystiraa wayna isku dhajiyaan safka muslim baa isagana soo saaray marka safka in la siyo waa arrin markaas waxaweye muhiima jiddan iyada dagaalo ay tahay marka waxaweye nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu noo sheegay in markaas waxaweye safka in la siina salaada dhamaystirkeeda kamid tahay haddii la siin waayo inay qulubta mu'miniinta iskaga marayso waxyaalo badan marka waxa weeyaan waa in xil la iska saaro وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحين قال رسول الله رسول الله وحين صلى الله عليه وسلم سووا فيها صفوفكم صففياتنا فإن تسوية خصه في صفوف طول الصلاة من تمام آه، من تمام الصلاة صلاة لم يسقف كم التهي عن نظام البشير رضي الله تعالى عنه قال وفر سمعت رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول الله لا تسوون يا سيسي يا سيسي صفوفكم صفوفيانكين أو أما صلى يقال فأن الله إله ويستمر بين وجوهكم دياشينا ودياشنا بمعنى وبين قلوبكم الغيرة وأي وحول الغيرة بداية فسقطيئة بين قلوبكم صحيح مسلم به قلوبتنا مرقى سحاوي يا ليستمر هذا ماشى مؤمنين تسكت العفو قلوبكم يسكت دائما مرتنا خير من يعلم عنه واسبعا متفق عليه ولمسلم حيث ما ذكر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوي في سبع في soo salaata xufyaalkayadan xataa kaanamaa maad isagu inuu ku sugayo bihayadaa alqidaaxa aw moodka inuu ku sugayaad moodid oo sida moodka loo sigo inuu sugayo xataa raaynaaw ka arko aan qad caqalnaa xataa raaynaaw ka arko aan qad caqalnaa inaanu ka fahanay canhu xaggiisa aan qad caqalnaa inaanu ka fahanay canhu xaggiisa aanu macnaa safkii sanay uma kharaja yadan maalin soo baxay faqaama wuu istaagay xataa saada ilaa u dhowaaday ayuu ka biray inuu takbiirsado markaa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay baadiya soo yartaagay sadrahu laabtiisa faqaala wuxuu ihi cibaad allaah yaa cibaad allaah addoommada ilaahayow la tasawunna waa sigaysiin waa sigaysiin sufuufakum safriyaalkiina ow amase la yukhaalifanna ilaah yaa iskaga marinaya bayna wajiyaashiina bimacnaa beyna quluubikum laga wado marka sunnada ahaa in safka lagsaga ah waa waajib weya min waajibaati salaa ah laakiin salaada ma buraysaa larin haddii la sii waayo waaya وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته وايوب مليكة لورجل ايوب مليكة ومليكة بنت مالك بن عدي الأنصارية النجارية لإلها دعا رسول الله وإياه صلى الله عليه وسلم لطعام الرافل دوية ودوى الصلاة عليه وسلم يسمى فأكل ويبنى منه رأسوك وقعنا ثم قال وحور يقومون استاغ فليصلي بكنا ويتكيه قال أنا سفور فقلت أن استاغ إلى حصير أو أو حجر أو ضمنانا ونوصف ما في قد اسود مليبانه min dheeri maa shay dheerihii labisa uu nagaaday oo bimacnaa waxaa weeyaan wuu duugooday weya macnaheed qad iswada duugooday oo madoobaaday min dheeri maa shay dheerihii darteed min ajli dheeri maa shay dheerihii labisa uu duugooday manaa uu nagaaday fanabaxtu waan ku rusheeyey bimaa in biyo oo boorkii iyo qaqihii aan biyo kaga nadiifiyey waan ka hor rusheyeyaa faqaama calayhi rasuulullah baa isu taagay sala allahu alay wasalam wasafaftu anaa walyatiim wasafaftu waan safay anaa aniga walyatiimu agoonkii waan safanay waraahu gadaashiisaanu safanay walcajiizu habartiina min waraayna gadaashayda dambay safatay fa lanaa ragcatayni laba ragcadood baa nabina tukiyey nabigu sala allahu alay wasalam tuma insarafa uu ka baxay wali muslim waxaa u sugnaaday ana rasuululahi sal allahu alay wasalama sallaa bihi wuu tukiyey wa biummihi hooyadiina wuu tukiyey fa aqaamani wuu joojiyey can yamiinihi midigtiisa wa aqaama almar'atina islaamtiina wuxuu joojiyey wa aqaama almar'ata islaamtiina wuxuu joojiyey halkanaa gadaashayada alyatiima adoonku huwa isagu waa damayra ninka loo yaqaano waa jaddi xusein bin cabdillaahi bin damayra xuseen bin cabdillaahi awowgi weeya marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa aynu ka faa'iidaysanaynaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam khuluqiisa iyo dhaqankiisa iyo markaa tawaadaca nabiga sala allahu caleyhi wasalam iyo dhaqan wanaagiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa xadii waxaa weeyaan xadiidka inay markaas waxaa weeyaan lagu karo karcawda dusheeda waxaa lagaga qaadanayaa salaada sunnaha lafteeda in la jamaacaadi karo salaada hadda isku xirinayo salaad sunna ay ahayd waxaa kaloo laga qaadan karaa laba qof hadday yihiin laba istukinaysaa tukanaysaa inuu macmuulku xagga imaamka midigtiisa uu istaagayo ee ka dambaynayo waxaa kaloo laga qaadanayaa uga hore waxaa weeyaan sabiga ah in markaas waxaa weeyaan iyo qofa isagu hamina lama safan karaa waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadh inayna ragga la safanin ay ka dambeynayso iyo islaamku siduu u daneeyey ikhtilaafka ragga iyo dumarku inay isdhex galaan sida looga digo oo fi salaa iyo salaada dhexdeeda waxaa la ogolayn inuu qofkii markaas ikhtilaaf la sameeyo oo ragg iyo dumarkii ay wada saftaan baan la ogolayn وحاول يعني لما سبعان في الجد كان مستغامر غير بحسناته برنا ورهدي يدور كان يصبح غلام لا يقول ياي يعني. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدك يعيد اليك كما ينزل الى بعد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام لما عاود هاشم الله عليه وسلم فأكر يغني منه الرسول في فعله ثم قال وحول قوموا استاذا فليصل لكم قوموا استاذا فليصل أن يتفي الله بكم فيه قال أنا سحوري فقلت يا نستاذي إلا حصول أو حقي لنا أنا ولا احتمالي قد اسود دأني وغابي من دور ما شيء دوري لدفع المغابي قلت يا الله فرض الله فنضحت وانكر سيدي ما عنديه ثم فقام وسلت عليه بفيس رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت وانصفني أنا عليه وليتي أغانتنا وراءه جلاشيسة والعجيز هرقي فينا من وراء جلاش يدي وصلى لنا ونتفي رقعتين ورقعات ثم انصرف مرقع وكبحي يعني مسلم حوص ناغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يتفي به عرس في iyo biumii hooyadii umu sulaym faaqaamanii aniga wuxuu joojiyey hadda marashay can yamiinihi midigtiisa waaqaama almar'ata islaantii hooyada ahaydna wuxuu joojiyey khalfan agadaashooda alyatiima adoonka huwa isagu famiira waa dumayra jaddu xuseyn bin cabdillaahi bin dumayra xuseyn bin cabdillaahi baa ayuu weeya وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وفي رددت عن بري عند خالتي هبلتين مولونة فقام النبي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سجد خليا من الليل هبل حجيسة فقلت أنا ساغا معي يساري بيحيسة فأخذ بالرأس مدح يجيب قبطي فقام النبي جوجي أي يمينه لبكيس جوجي أنا واسبي الحلوى قابل إياه المرقى سبحانه قفى بكري هي يهي sagaalkeena midabkiisu istaagay yeeradaasaan waan dadtu waa baryeedeeda cinda khaalatin agteeda maymuuna waa maymuuna bintulxaaris alhilaaliya waa gabadhigabdhihii nabigu guursaday sala allahu wasalam ummahaatulmu'miniin waa tii ugu dambeysay ahayd faqaala lahu nabiyu istaagay sala allahu wasalam yusallii sukuuxalayna alleyla habeenkii faqultu waan istaagay can yasaarigii waxdiisa fa akhada bira'si qabtay fa aqaama lagu joojiyey can yamiinihi midabtiisii marka laakiin ka hor haddii biyaxiisa istaago haddaa istaagtay biyax xagga biyaxa kaa xiran salaadaadu sideeday noqon madhabka imaam axmed wuxuu qabaa marka way buraysaa salaaduu qabaa salaadii ma ansaxaysuu qabaa way buraysaa waayo midigtii haddii ay bannaan tahay oo wax kuu diidaya ayla jirin maano inaad midigta istaagto kuu diidaya ayla jirin waxa weeyaan wuxuu leeyahay salaadaadii waa ka kacbu لكن جماهير أهل العلم ويكلمهم iyo حنيفة ay kamid yihiin waxay qabaan salaadu way ansaxaysaa bay yidhaaheen way ansaxaysaa salaadu qaymada waa sida ay doorteen waana sida raajixa weya salaadu way ansaxaysaa fiixda haddii la istaago waxa weya salaadu way ansaxaysaa sidii dee aadaabtii la rabayo dhinacii la rabayo aadaabtii sharcigan baa laga tagay laakiin sida saxda markaas waxa weeyaan يلا يسهل الصلاة باب الإمامة إمامنا بباب هاي إمامنا حق اللقاء عربي من الأم إلى لغكان وهو القصد ويان ما باب الإمامة إمامنا لو حلاك اللقاء عربي من الأم إلى لغكان أمي وهو القصد ويان شرعنا نوحى لغي بلاقى معاني متعددة فربنا يجيبنا حتى لغاية إمامة الصلاة وبيان ما يلزم الإمام والمأموم وغير ذلك وحلقة ولا لكن هذا الصلاة ده إمامية كذي إيا عدين العدين إيا إمامك إيا مأمومك كده يتكلم في كل عزيزية إمامك مرة سبحانه قف منه صلاة إمامه هذا نجوى مرتبة عالية وصريسية فضيلة مرقع في عوية waana camalkii nabiga sala allahu caley wasalam iyo khulafadiisii iyo waxaa weeye salafkii camalka ay ka shaqeyn jireen bay kamid ahaydoo dee masaalixda waaweyn ay ku dugaani jireen bay kamid ahay marka waxaa weeye waa camal in la xaqiro una an lahayna qofkii markaas waxaa weeye kuwa dadaalo oo haddii uheli yahay dee markaas waxaa weeye laisku dayo markaas waxuu ku dadaalo inta kale waxaa weeyaan ciwaabka lagama dhigo ilaa qof markaas waxaa weeyaan u dhow weeyaan oo ku habboon weeyaan qofka ku habboonna waa qofka kitaabkii iyo quraan macna garanaya sunnadii nabigana sala allahu caleyhi wasalam fahamsanay salaada axkaamteedii iyo hadday murti iyo waxaas hadduu ku yimaado waxa loo baahan yahay iyo waxaas hadduu ku yimaado sideebaa la oran iyo waxyaalaha noocaas oo kale baa markaas waxaa weeye la islaamka haddii waa inuu garanayo salaada axkaamteedii waa aqoonteedii iyo xumdigeedii iyo fiqrigeedii iyo waajibaadkeedii iyo shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo mutacalliqaadkeedii iyo lawaasimkeedii iyo sunankeedii waa inuu garanayo weeya laakiin haddii markaas waxaa weeyaan ay noqoto in allahu salaam caleyh tlan waxaa weeyaan nabarhi sida ilaadaay ola jireen soomaalidu nabarhi nagas korba ola jiro salaadii la rabin inuu haysto النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل الصلاة قرغة عيني tii markaa sidaa ahayda qurqatu cayniga lagu magacaabay inbaa waxay ku leeyihin lagala tuur baiir macnaa waa culays la saaray a iska tuur la ku leeyahy dhinac say adeegsanayaan ma xumo oo waajibka macnaa ina saaro aynu iska kor qaadnay ka wadaa dhinaca kalena lafdigaa xun marka waxaa jira laba lafdi oo isku macnaaho iyo markaas waxaa weeyaan isku haddana afka ku kala haboon baa jira sooma labada laftiga marka hadanadaas macnahaba eh. waa isku macno iga salaadeyna warhid iyo waajibka de waajibaana saarina waajibka aan iska kor qaadno waa isku macno laakiin haddana laf labada lafdi iyo sida loo leeyahay baa kala duwan tahay hee gabadha eerbeelaadaha waa rumadda isu iska dhaabo ah. isdhaabo wax isdhaamo weeyaan ma aha markaa wax meelkaa hadda waa isku macno laakiin haddana way isdhaamaan waa sidii nebi sal slam kulley kitaab kale lagu tegi doonaayo النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يغرن أحدكم خبثت نفسي وليقل أحدكم dayib hadufat iyo labisa waa isku mahlo nafta iyo xumaatay xumaatay weeyaan marka labada lafdigeed adeegsanayso baa midna xumaanba ku aanbaxo khurfiga wax xumaanta xumaan baa lagu yaqaanaa iyo qashin baa lagu yaqaanaa laqisana lafdi ku aanbaxay xumaan maba ahdan hadda xoolaha xaggaa iska socda xoolaha meelaha iska socda xoolaha meesha iska socda markaas waxaa weeyaan neefkaas wuu rimo yahay uur buu leeyahay ayaa ku aabo sooma waa cagsi marka waxaa jira wax marka mar walba afka ku haboon baa jiray waxawe markaa haddana isagoo isku macno yihin aniga isasaas weya intaas waa iska waxawe markaa daraa'ib weya waaya allahu mustacaan wacaleyhi tuklaan marka imaamnimadki waa sidaa qofkii markaa ku haboon baa loo dhigayaa aadaab aadaabtii diinti iyo wixii nadaafadeediiyo waxyaala laga reeyo xataa waxay ku daraan fuqahadu qofka waa inuu nadaafada ku dadaalo aadaabta iyo akhlaaqadeeda ku dadaalo fiqiga fiqiga keliya axkaamta salaada keliya ku gaabsane waxay ka muuqato dhaqansiisa qaab socodkiisa waxyaalo badan ay ka muuqato واضح سوما وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخير اما يخشى من يصدق النبي فيرفع كرسي وقال يرخص من الحساء قبل الامام ينك قال أي يحول الله له ويرجع رأس بالعيسى رأس حمار دمر مبحي أن يجعل الله له إيانا سورة الكلمان فيسة سورة حمار آه دمر فيسة معنى الحمار يبقى فضل حرمته يبقى فضل حرمته هاي وأنا بحضر على الآية كما سعر أبي أنا بكسي دبيني لما وأنا أكون رأيني saddex labadaada la socono waadba la soconaysaa saadaga soconaysaa waxa weeye rukuucii markuu isagu saa u gudagalo ka dhaba rukuucadna qofku xumaad kusoo doos kasoo dhabatoosinba xumaadku markuu sujuudo madaxa dhulka dhiga ama ka dabadeg xageed ku cariyo xageed ku degdegya sababtoo waayo waa isku xidhan tahay soo salaadaadu ama degdeg ama aayar soco soo kolay waa kala maxaan ku cariyo marka waxaan salaada waa marka qofku hadduu imaamkii waxa weeyaan madaxa kor usoo qaaday sujuudi ama rukuucdii hadduu kor usoo qaado halis weya duuya ka baqay buu nabigu leeyahay salallahu alay wasalam inuma ilaahayn madaxiisa madaxa dameeru ka dhigaba ama suuradiisao dhanba suura dameer beeru ka dhigaba baciid maaha adigu ilaahay subxaana watacaala aduu cadanbaweyne aligu oo macduumi aligu ku sameeyey inuu ku bedelo iy wax baciiya ma aha hamsada istifhaamtan amaa yakfa dunyaduna ka baqay intaasi waa ishaam tawbiiqiya oo markaas waxaa weeyaan qaraan aweeya naadin waa nafi haa marka laakiin farqiga dhexeeya maxay an yuxawil allahu ra-sahu ra-sa xiyaab jumladaas iyo jumlada dambe an yajcal allahu suuratahu suurata xiyaab maxaa farqiga dhexeeya farqiga dhexeeya waxaa weeyaan jumladeedu waa mid caam camuumaysa markaas waxaa weeye jidhka oo dhan oo jidhkiisii oo dhanba mar ah, dabaar buu noqonaya jumladan dambe ta hore waxay laabrasiwadaasa madaxay khaas ku tahay waa bis jirka keliya waa qayb jirka keliya suma waaya dee uu dhacda hawshaas ya hawshaasi wayga dhacdayba intiinaa markaa dhicitaanka ayna gaadho yahay shaykaani raxima allahu tacaala markuu ka hadlaya xadiidkan luuq ahaan wuxuu yihi ama waa muxafafa wanaxarfu istixfaaqi asalkiina maa oo nafyan bahadeed hamsan baa la geliyay lafdi noocaasa ah. marka waxaa weeyaan in waxaa daliisiyeysaa yiri nahyiga ina marka xaaraan tahay daliisiyeysaa yiri marka waxaa weeyaan culimadu way isku khilaafeen masalada khilaaf yar baa ku jira salaadii may diraysaa macnaha haddii aad kasoo hortoosto mise ma dirayso jumhuurku waxay qabaan inayna dirayn bay qabaan waanaxnu maa fi risaalo qoray layidhaaho laysa liman sabaqa alimaama salaatu risaalo magaca laysa liman sabaqa alimaama salaatu qofka imaamka kasoo hortoosa wax salaada ma leh Ah, jumhuurka kale waxay qabaan ma burayso labadina shaaficiyaduna waxay qabaan haddii markaas waxaa weya laba raqimay iyo wixii ka badan uu sameeyo marka hadduu kasu sameeyo jirto salaada hayaa ma aha waxaa weeyaan kastaa maaha hadday kaaga dhacdana marka saahyaan hadday kaaga dhacdo raajix ma burayso laakiin tameeshu waxaa weeyaan haddii aad u kasto way buraysaa salaada sidaas weeyaan waayahay allahuma asalaamu calaykum la iyada marka waa sarqaajixtaas waayahay marka mas'aladani way dhacday asalkeeda ibnu hajar asqalaani raxima allahu tacaala waxaa ku yiri kitaabkiisa loo yaqaano addirar lkaamila addirar lkaamila waa kitaab markaas waxaa toban mujalad ah waana taariikh wuxuu soo naqliyey sheekh kashaa'irka masiib kamid ahaa mise afar kamid ahaa habaabadii dhabdayna xasuusta inuu shaafi maxajar ahaa iyo marka maxajar ma ahayne sheekalow ka warqayo inuu ahaa labadaas maxajar shookiisi inuu ahaa iyo inuuna ahayn taana bay dhabdii xasuusan wuxuu leeyahay markaas waxawaya sikaarad dabadeed waxuga akriyi jiray ardayga oo daahda u kala xidhnaa kadibna waxaweyaan wuxuu akriyo akriyo akriyo akriyada waxaga dambiga daa sheekh cilmi badanna waad bartay wax badanna waan kaa faa'idaystay kula fariiso dee markaas waxaa weeyaan ay kula sheekeysa taariikhdaada iyo waxyaalo badan ya markaasa waxaa dhacday markaa wuxuu markaa hayadii yidhi sitaaradii iyo daahii baan laabnay waxaaba harkuu yidhi xayawaan waxaa mariguu yeesha afwaad sidee wuxuu yidhi waxaa dhacday sunadii nebiga sala allahu calayhi wasalam baa khilaafay inaad sunnada nebiga khilaafto muslimaal xadiidkaa markaan maqlay buu yidhi amaa yaksha aladii yarfacu ra qabla alimaam an yuxawila allahu ra-sahu ra-sa ximaarin oo yajcal allahu suuratahu suurata ximaarin xadiidkaa markaan maqlay baan baciisaday oo wax yar fudoo aya dhici karin baa kasoo qaaday buu yidhi bal tijaabin baa mari buyidi waan tijaabiyey weli waygu dhacday waa halis way tahay waa binafs alaaya falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun caliim waa binafs alaaya wahadihi min alfitna xayaaan baadi lagaa dhigo soo nooc min alfitna ma waa sidaas weeyaan kitaabku waa taariikan kitaabka loo yaqaana addiran alkaabira weya kitaabkaasuu ku sheegayaa ibnu raximah allahu tacaala marka waa halis weeyaan marka waa arrin markaas waxaweye aada waxaysa waxaa kaloo isu sheegaan ninbaa waxay sheegaan cadayga oo sunaynaysa asaa soo wuxuu yihi cadayga rabbi cadaynaysi ilkaha yaraysi ina haddaan doono daada ku cadayyi haddaan doono anigu dabadaada qaadayaa dhawaa istihzaa iyo gaasgaas uu sunnada nabiga sala allahu alay slam ku geesaysayo wuu sameeyey kadib waxaa dhacday ninkii ragga waxaa layidhi wax lagama qabsada waxa foolka ahay soo nin foolshada waagaasa la sheegay waxaa dhacday ninkii calooshuna wax ka galeen wax cunayo xayawaana kadib ninkii waxaa weydi waxaweye taahaa-un aada uba hayaa-un waxaweye suuliga uba ku carla uga jeertaa-un axda uba waxba cunaya mootahay dhilkii wuxuu waxaa weeyaan wuu foosha caadi wuu foosha wax wuxuu dhalay shimbiro oo kale ah ya nooc shimbiro oo kale ah oo markaas waxaa weeyaan noocan baa afkooduna wuu dhidhigan yahay si ah wuu budhaday markaasaa wuxuu yiri haada aladi qadaca amcaaya waaka wixii xirmahayga googooyihiisa y waa sunada nabiga sala allahu alay wasalam xujga soo siiyaya hadaba waa halis weyntaa sunada nabiga khilaafitaankeeda caleyhi salaatu wasalaam ya waa arrin cajiiba marka waxaa weeyaa waa in qofku aada uga digtoonaado fi saxiixi muslim waxaa ku sugan ka muuqda tabakurka loo duulayo ee loo sii socday waa waxa dhacday nabigu sal slam wuxuu ku yiri saxaabada caawa dabayli weyn baa soo kaxaysay qofkayna ha kicin nimanaba awrkaaga intaa dabrato waxaa weeye iska fadhiiso ha kicin nin baa kacay markaa si markaasu laba khilaaf darteed iyada iyada kacayn kuwa kacayn dabayshooda qaada buurtana kalaysa buurka kahargadhow kale inba ka tuur gebigiisiiba dhinacaddii ka qaaday dee dhinaca kale ga tuur haddaba ga qaaday gebigiisiiba yemi ragti ma aha wayga lalisay waa يا عجيب وروى سنة صلى الله عليه وسلم عليه إنما كان قول المؤمنين إذا ذكر الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ساس الله سبحانه وتعالى وذلك ما تعصوا الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وآية الامتحان بعدها امتحان قف من النبي إنه خاء الجعل وحقيقة جرفاه مين حبيبيسه هذا كدقما وكدقما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إنما جعل الإمام إمامك حلوه خرج من يؤتم به سنة ودعيده فلا تختلفوا عليها خلافنا إذا كبر مركو تكبير الصلاة فكبروا تكبير الصلاة وإذا ركع مركو ركوعا فاركعوا ركوعا وإذا قال مركو يراه سمح الله لي حمده وقولوا بها ربنا لك الحمد waidaa sajada markuu sujuudana fasjuduu sujuuda waidaa sallaa markuu ku tukado jaalisan fadhigana fasalluu juluusan fadhiga ku tukada ajmaciina dhammaanteed ayib faadi luuqal carib waxay faydaysaa tartiib maca tacqiib wax layidhaaho ama waa ka dambeyn laakiin daba soco ah uga dambeeya nabigaa sidaa marka waa fakabiruu farkacuu waa sidaa markaa انت قد من حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين منسوخ ويا حديث عائشة أيام الصخي في مرقس حيوان آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الحديث صلى الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته إدريس وكتب وشاء كنيسة وحنوسا وصلى جالس فلي وكتب وصلى وراءه جواشي سنوحة كذي وصلى وراءه جواشيس وحاكد قوم قد قيام يقد كان كاين فأشار إليه وهو شعر من خارج جلس والفريسة ولم ينصرف منه كبح قال وحوري مواجئ غنيان ينفح لغطقا ليتم به سنة يقد بيضان وطلق فإذا رفع فرقاء وإذا, قال وإذا رفع فرقاء وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا مجمعين وهي حديثنا بالسوق عن الخيخة ضمه عبد الله بن يزيد القاطمي الأنصاري قال رضي الله عنه قال وهو حدثني البراء بن عازب ويشرك وهو البراء بن عازب غير كبه غير البوشيري قال وهو كان رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو إذا قال إذا إيه، كان رسول الله رسوله وهو صلى الله عليه وسلم إذا قال مركو إذا سمع الله من حميده لم يحل نور فور ينجل لحد القفء مما نغنى غنيده ظهر ودور فيه حتى يقع رسول الله ilaa rasuulku waa ay dhacay sala allahu calay wasalam saajidan isagoo sujuusan ilaa markaas waxaa rasuulku sala allahu calay wasalam uu markaas waxaa weeyaan dhaco isaga oo sujuudsan markaas waxaa weeya mina kajira uma naqac waanu dhici jirnay sujuudan xaalada sujuudayna bacda kusoo dabadii وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر إذا أما الإمام يقول آمين يقول إذا تأمن آمين يقول الله فإنه من يعفق قفه يعفق تأمين وآمين كيسه تأمين الملائكة ملائكة آمين كيف غفر الله عليه ضعف ما تقدم من ذنبه ذنبه سوحه المرء عليه ضعف Wow. waxaasuu soo waaray marka waxaa weyaan khulaaf yar baa meesha jiro khilaaskaas waxaa weeyaan aamiinka imaamu maalik baa riwaaya waxa jirta ka sugan oo odhanaysa imaamku waxba aamiin isagoo odhan maayo xadiidkana wuxuu ku macneeyey idaa ama alimaamu ay idaa balaqa ta'miina aamiin waqtiga looma eg markuu gaaro ee wala daaliina loo dhameeyo aamiin dhaha buu ku macneeyey laakiin riwaayada waxaa ka sugan ordahaysa marka ma damaano oo markaas waxa weeyaan ma aaminsanayo isaga imaamu shaafici iyo axmed waxay ku tageen inay sunno tahay imaamka iyo macmuumka ina iyo qofka keligii tukanayaba inay aamin yidhaaheen xadiidka sida loo qaadanaya weyaane daahiriyaduna waxay ku tageen aamiintu waa waajiba keligeedba qofka sida marka tukanayo waa ku waajiba yidhaaheen daahiriyadu waaye waayo alamru yaqtadil wujuub bay yidhaaheen وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم يكبر تكبر للناس دكه فليخفف فليبيه ان فيه نحو وعفوف وضعيه متغبرا يستقيم من حنوسانية وذا الحاجة يدعه صاحبه وإذا صلى أحدكم من نفسه يكبر في نفسه سوتكني يسمى فليطيل حباريه ما شاء انتو دونه وعن أبي مسعود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحول جاء رجل بعيد إلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما آه فقال وحول إني أنا لا أتأخر إني أنا لا أتأخر لا أتأخر وأن كدي دعاه عن صلاة الصبح صلاة الصبح وأن كدي دعاه من أجل فلان هو البرتي مما شيء ديره لغدا رين قال وحول فما رأيكم من يمني جمالا صلى الله عليه وسلم قبل سوى عرضي إذا إذا سوعي قتل ولدي أشد خبرنا مما غضبا تعرضي يومئذ مالكاس فقال وثيري ويح الناس ويدفيهم إن منكم حاجة منا منفرون ومرقى صحاويا ضخ مرقى كبيرية وأيهم فيني أما الناس وكوية مغلى مغلا فليجسس عليا فإن من وراه جلاشي صحاء أي كبير قف مرقى صحاوية فإن من وراه جلاشي صحاء كبير مذيء دأوي والصغير مدأير من الدعوة وذا الحاجة الداهي صحيح mid waxaa weye danba u degtooye oo markaas waxaa weeyaan salaadan aan taagnaanba kadeeda dan lasii diidayaaba jira baabu sifati salaati nabiyi salaadii nabiga sala allahu alay wasalam tilmaanteedii uu markaas waxaa weeyaan u baab yahay وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال يقول كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر في الصلاه صلاه مركو تكبير إلا ما يحبه سقط مسجد هلية وحي يا مسجد قبل أن يقرأ قرآن في الأخر فر فقلت وقال يا رسول الله رسولك لا هوي يعني أنت وإني هي يا بحل يخري أرأيت بكبر سكوتك آمس كاغا بين التكبير التكبير فإن قراءة القراءة ما تقول محمد حي آمس كاغا قراءة تكبير محمد قال قول وحلاه الله باعي له فلسجد بيني أنيق وبين خطايا جفرياتي كما باعته سابقا الفجيسي فمن مشرق المغرب عن فصبحي عن كما سابقا الفجيسي اللهم نقل له ذنبيك من خطايا جفرياتي كما ينقص بالأبيض من الدنس كما ينقى سيدا الله يغطى نبيفيه الطيب الأمراض على يا ويحد من الدنس والصخرة اللهم اغسل لي له ذنبك من خطايا جفرياتي بالماء بيو الثلج مرة البرد قوي آه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صحت العائشة كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح في كفر فقه الصلاة والصلاة بالتكبير والتكبير من كفر فرنجري يوى القراءتين وأخرية الحمد لله رب العالمين بس wakaana waxaa waaya rakaca markuu ka fuuco lam yashqis markaa mina fuurin jirin koraasoo madaxiisa ah, walam yusawirhu mana taagi jirin madaxa hoosna mina fuurin jirin lam yashqis muna taagi jirin baan ujeedaa lam yashqis muna taagi jirin ra-soo madaxiisa walam yusawirhu mana fuurin jirin weeya hoos muna dejin jiro لم يشخص من تاجر رأس مدحيسة ولم يصوبه من فور ولكن بين ذلك آه. انت انت وضح يسهل معنا يسيب جري ومدحيسة وكانوا حيث رفع رأس مدحيسة القرغس وقال ما رفع رفعه لم يسلم من سجين جري حتى يستوي قائما كانوا لا يقاضه وكانوا حيث رفع رأسه مدحيسة القرغس وقال ما يسجد في سجيده لم يسلم من سجين جري حتى يستوي قائدا fadhiga ilaa kursi ku ekaado qumaadka fadhiisto ninkaan waxaa yaquulu ku yidhaahaa fii kulli raqcatayni laba ragcadood markuu tukadaba ataxiyatu ataxiyaadna aatiyatiida wa kaana waxaa yafrishu fii jubnaga rijlahu lyusra laftiisa bidixda ah wuxuu la jira nabigu sala allahu alay wasalam laftiisa bidixda gubla jiray alafaa sunan gubashada وكان وفا يفرش في جبلغة رأسه آه رجله لفتيسا اليسرى بيرحى ويرسل تعيد رجله لفتيسا اليمنى وملكا وكان يحيينها كيديدة عن عقبة الشيطان شيطان كفبه سوكله شيطان كفبه حويا قف إنه صوت دوك سارة لغي الليل كرم تاغو كما يا كماية يوغا آه سلاسية سلاس يا هذا قعل آه sidaas oo kale yuu waayo can cuqubati shaydaani shaydaanku markaas waxay fadhigiisaa wayanhaagu kuma jiray uu diigi jiray an yaftari sharrajulu ninku inuu gugnado jiraacahu nabadiisa dhidhil iftiraashi sabci ka iftiraashi sabci waa tashbiihu bariiqa layihaha balaaqada haddii abaa tashbiiha la jaro sida waraamuhu bahlada isku gulladaan oo kale bimacnaa waxaa weeya markuu qofkii kufanayo uu isguurayo qaamihiisa dhigan usaa uga kor qaadan la inuu sidaa yidhaaho uu soo guguladay looga baahno markaas oo loo baahayana ma aha waayo midda kale waa inuu booyihiisan inuuna ku qabsanin qacmaha inuu ka dheereeyo laakiin sidaa tirmidiga iyo abudaawudkiga ku sugan way banaan tahay haddii aad markaas waxaweye u baahato midakana oday qawac oo kale weeyaan odaygii qawaca ahaa markaas waxaa weeyaan inuu bowdihiisa codsaday mooyaane ma kala saari karayo hadduu kala saarana tunhiga udhaxaa suuragala laakiin geedihiisu iska coskan karaa markaa waayahay wakaana waxaa yaktimu salaata salaada kii ku dhamaystira bitasliim asalaamu calaykum ku dhamaystiri jira nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa ka cad inaan markaas waxaa weeyaan bisimkii aan la akriyay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin baa lagu bilaabi jiraa layidhi soo maha saxiix حديث النقطة واحد رجولة في التابقة شافوا بخاري ومسلم واحد سكوها فقينا سوا وريجي بسمان يا البخاري آه. ومسلم واحد سكوها عفقين مني نفس غيث أنا هسمع حديث البخاري ومسلم سكوها عفقين ليس على شرط المؤلف ومسلم كل يوري حديث البخاري في يجربه فهذا اشتققه الحديث مسلم كل يوري ومسلم وابن ماجه يروي لكن بخاري شق حديثا قبله قال ليس على شرط المؤلف مؤلف المرقع صحيوان شرط يوسى معها حديث ثاني كبير يا مرقع يعني الله مستعوى عليتك له وعند مسلم فقط لا عند البخاري يا مسلم مرتاح كان الجيل في اللي يستحي وحكيم الله بعد جميع بدون خبايا سماه وحقلوا كميرة وجهت وجهه للنبي فقد الصيام وأرد حليفة سماه وحقلوا كميرة سبحانك اللهم وبحمدك يا طارق اسمك لا أخلي سماه لكن أحمد وحب أرقية ووفا لبلندي سبحانك الله وبحمدك وتعالى أرك اسمك وتعالى جدك ولا لا غيرك لا شاف أنا وحب أرقية وجهت وجهه للنبي فضل الصلاة وأرد حليفة ذكر حديث إلا بيدان كدكتو إلا يرمي بيكدكو بيدان حديث نفتيسة إلا كدكتو وحويا طريق واحد جرى مركو حد طريق بلن بليه لكن طريق مركو كسو على رمركو سحويا أبي الجوزة طريق قليلا قال عائشة طريقاس أبي الجوزة عائشة كمنا مقال وكان قطاع على كدكتو سمع مركو وكان لها سنة هي بيدان حديث مركاس وايا لكن من طريق الأوزاعي مخاطبة لا سمع طريق الأوزاعي مخاطبة خير وخاصة مخاطبة لكن سمعنا وايا مرقى مثلا وحلاقي قبل حديثة ضد الأسوريين أفعاش النبي صلى الله عليه وسلم ما تستوي إلى الوجود لكن حيث تستوى مرقى صحوه إلى الاستحباب لكن فعلك هديه كل ذاته ثم هديه كل ذاته amar hadduu ficil kii debigiisa weeye amar hadduu ka واجب waajib buu noqonayaa markaas waayo اللهم السلام عليكم الله وصلوا كما رأيتموني وصلوا في المجد صلى الله عليه وسلم سابع ربتي يعني بيت فنية نلقى صحية يكفي مرقص مرقى أتحياكم ورد واجبة بسوى صلى سلام عليكم بسريع غير الشيطة التحيات ورد مرقى يا واحد بي الليتي أصحاب الإبراهيم راهوي داود ظاهر إياه بقولي شافع الرواية كسولات waxay ku tageen waajibeeda ku tageen asiyaa fariida fadhigiisba waajibay ku tageen abu xanifiya malik iyo shaafici riwaayada kale uu leeyahayna waa sunnay ku tageen marka shaafici inagu shaafici madhabkaa qaban baa laysku oran markaas waxaa weeya waa waa sunna asiyaadkooda may imaam shaafici laba qowl buu leeyahay marka mar waa waajib buu qabaa marna waa sunna qabaa الله المستعان اسكو سؤاله ايه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول في فرقة بيديه النبي سقم الحد من كنيه النبي سقرب المقابل كوي يفتح الصلاة الصلاة مرة في الخطة وإذا كبر مرته وحويا وتغيير السنة للركوع ركوع من قاما كربي قايد وإذا رفع رأسه من حسن القرصة قال من الركوع ركوع منه رفعه قربي قايد رقامها كذلك سلا سوفر وقال وحي أريد بسم الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان وحى الله يفعل كان سوي ذلك أرجع في السجود سجوده markuu sii sujuudayo gacmaha markaas waxaa weeyaan kor uuna qaadi jiri nabigu sala allahu alay wasalam marka gacmaha kor baa loo qaadaa afar meelood salaada markaad xadlayso markaad soo rukuucaysid markaad kasoo toosid sida samic allahu liman leedahay iyo atixiyaadka dhexe markaad kasoo kacaysid imaam bukhaarina juz dhan wuxuu qoray waa xadiidu rafciga dina yidhaaho takhriij fiicanna ah. ilaahu markaa jalaali lcaynayn fi takhriiji fi takhriiji waxaa weeye الأحاديث في تخريج جزء رفع بخاري والبخاري والإلهاء واوية اختار دم يخور ويخرج البخاري يعني كتاب دم يقرأ إيه إيه؟ مهم جدا واوية يعني مركة اخر من الله قاضي يعني ها حديث هذا صار توانا متواتر به ما تواتر حديث من كذب وعندنا الله بيت محتصر رؤية الفقاعة وحوله وصفتين وهذه بعض تاسو وجهكم abyaadaas laakiin waxa weeyaan mutawaatir ayay gaaraan oo waxa weeyaan waxa weriyey markaas waxa weeyaan sida bukhaariga uu sheegay konton saxaabi ayay gaaraan kuwa wariyey markaas kontonkaa saxaabi ee inqacdaa kor loo qaadaya wariyey waxaa kamida ah alcasharatu almubashiriina biljana waa kamida ah markaas marka jumhuuru asaxaabati wataabiciin waxay ku tegeen والإمام الشافعي أحمد يكلمون أرض السمطة يكتبون إمام علي المزين بوكيل حديث له خلقه حجي بكل هيلية ولكن إمام أحمد رواية كالسوناتي إمام أرقى صحابه يعني الله المستعان يعني فليق إمام أرقى صحابه شيخ السلام التيمي رحمه الله تعالى وحيكتب مرقى عبد الرحمن ناصر السعدي والفائق saaxib alfaraaiq fi madhab shaafici ee imaamu axmed iyo saaxib alfuruu ibnu mufrax ninka loo yaqaano waxay ku tegeen markaas waxaa weeyaan iyo riwaayada imaam shaafici ka sugnaatay iyo koox shaaficiyada kamid ah iyo daaifahda xadiidka kamid ah inay sunno tahay markaas waxaa weeyaan afar meelood bay ku tegeen iyaguna markaa waxay isku wareen waa saddex meelood bay jumhuurka ahlicilmigu saddex meelood bay qabaan saddex xadiidka lagu qorana afar bay qabaan qolada midna sheegayo oo markaas waxaa afarkaasi waa horumar marka laga kaco baa lagu daraya walasa riwaayada imaam axmed iyo sheekh islaam ibn taymiya majdiya ibn taymiya ninka la yidhaaho iyo markaas waxa weeye ninka muntaqa akhbaarka iskale iyo markaas waxa weeye cabdiraxmaan naasir bin sacdi iyo saaxib alfaaq alfuruuc iyo saaxib alfuruuc raggaas say ku tegeen markaas ayuu markaas yaad qaajaxa afarkaas weeyaan يا الله السلام عليكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هنا قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير أمرت على أمري أن أسجدنا فسجد على سبعة عظيم تدوح النار على الجهة ودها وأشار بيد يتعدي سكوي شابنا في سنه سيليدين من لبق عمار وركبة ولمد الليل وأضراف القدمين ولمد الجميع ضرفته له ودي جوي السمك وحلق سوقانية سمك ما دقوا واجب يمرفع لمد اللغات ولمد عمار ولمد اللو انتهى لغا سجودا يا halkaas wuxuu jeeda والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.